أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على دعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصرها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغلب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم wadkuruu xasuustow dha ilaahay id wakti istasqaa uu waraaq dalbay muusaa nabi muuse liqowmii qowmkiisa uu waraad dalbay faqulnaa dabeedna aan u dhahnay ba ilaahay idrib ku dhufa bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhifo aan u dhahnay fainfajara dabeedna waxaa ka burqaday dha ilaahay minhu min alxajari dhagaxi waxaa ka burqaday ihnataa cashrata caynan laba iyo toban ilood ayaa ka burqatay qad xaqeeqaa calima waa ogaaday dha ilaahay kullu unaasin tan la arka kulligiisa mashrabahum makaanu cadowgoodii ayuu ogaaday waxaana u dhahmay dhaha ilaahay kuluu cuna washrabuu cada min risqillaahi ilaahay risqigiisa walaa taxsaw ha fasahaadina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaatiin kuwa fasahaadinaya waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay casharkeenni hore aayadihii ugugu dambeeyey waxyaabihii reer bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray oo uu ku amray nebiyullaahi yuushac lisaankiisa uu ku amray markii tiiha ay ka baxeen casharkeennii hore dam casharkeennii hore aakhirkiisa sidaas ayuu ahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala soo yidhi waxaad xustaa ayuu dhah ilaahay sayidka ahow markii aan u dhahnay reer banu israa'iil markii tiiha ay ka baxeen ka ba'di qaryada tangala oo wixii aad doontaan ka cuna adli oo waaficana wax ka cuna albaabka oo qaryada gala idinkoo tawaabucaysiin gala ayaan dhahnay dhah ilaahay waxaad la tiyaadin su aasheennu waxaa weeye dembigeenna in la hoobiyo waanu idiin dhaafaynaa dunuubtiina qofkii wax ziyaadaa ku darane waanu ziyaadinaynaa ayuu dha ilaahay sidaa markii la yidhi way bedeleen buu dha ilaahay kuwii daalimiinta tahay hadalkii loo yidhi waxay ku bedeleen midaan ahayn ayay ku bedeleenoo dha ilaahay sidaa markay dhacday oo macaasida ay sameeyeen sida casharkeennii hore uu ahaayeen ku bayaaninay ilaahay waxaanu ku dejinay dhahay kuwa dhaalimiinta cadaab ayaanu samada iyo soo dejinay sababtuna waxay ahaadeen bimaa kaanuu yafsiquunowd ilaahay fisqiga ay sameeyeen sababkiisa casharkeennaan cusub waxaynu ka gelaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa nicmo weyn oo reer bani israa'iil loogu nimceeyey zamankii oo zamanutiiha ahay markii ay zamanutiiha ay ku oomeen ayaa nabiyullaahi muuse waxay weydiiyeen waraab ayay weydiiyeen in ilaahay u waraabiyo oo oonkaas laga beeyo ayay weydiiyeen taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xasuusta ayuu dhaha ilaahay reer binu israa'iilow id wakti istasqaa uu waraab dalbay muusaa nabi muuse liqowmihi qownkiisa u waraab dalbay waqad cadashuu fi tiibi weeye markay tiiha ku oomeen faqulnaa waxaan dhahnay ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo dhagaxaan waxa weeyaalay dhagaxii nebiyullaahi muuse marada kala cararay weeye haddii ilaahay yidhaahdo bayaankeeda waxaa ugu tegi doonaa suuratu alaxzaab oo markii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu llahu mima qaaluu wa kaana cind allahi wajiha ayuu dha ilaahay marka nabiyullaahi muuse dhagaxan ayaa wuxuu kala cararay maradiisa ayuu kala cararay baa la yidhi marka waxayna arrintaasi ahayd baa la yidhi nabiyullaahi muuse ayay ku been abuurteen reer banu israa'iil oo waxay ku geneen baa la yidhi oy kula been abuurteen wuxuu qabaahay yidhaahdeen udra waxaana loo yaqaanaa sheelada waxa soomaalidu yaqaani weeye ama dadka qaarkiis eernada ay dhahaan markaasay ku aaday jireen waxa arrintaas dhalisana waxay aheedaa yidhi reer banu israa'iil uma aadan yeeli jirin baa layidhi cawradooda inay faydaan oo xishood ma aysan lahayn baa layidhi marka nebiyullaahi muusa wuxuu damcay inuu qubaysto ayuu damcay isla markaasina waxaa weeye meel khaasa uu ku qubaysto isku qariyo ilaa rasuul ilaahay oo xishoonaya weeye marka waxaa la yidhi dhagaxaan hadda oo waxa weeye ilahaan ay ka burqadeen ayuu maradiisa saaray baa la yidhi markaasaa dhagaxi maradi uu kala cararay baa la yidhi nabiyullaahi muuse waxa weeye biyihii marada kala cararay ayuu dabagalay baa la yidhi asagoo dhahayo sawbii xajaru sawbii xajaru isagoo dhahayo marka wuxuu soo maray baa la yidhi isagoo mara aysan ku xirayn weel nabiy eh, ay fadhiyaan nimanka layidhaha reer banu israa'iil jamac ayaga ah meelay joogaan ayuu soo maray baa layidhi markaasay fiiriyeen baa layidhi cowradiisa waxay arkeen baa la yidhi in waxay sheegaayeen inaysan waxba ka jirin marka sidaas ilaahay waa taw dhahay fa bara'ahu llaahu mima qaaluu waxyaabihii ay ku qoween ilaahay waa ka buri yeelay taasaa hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramaya ilaahay wuxuu yidhi faqulnaa waxaa u dhahnay idrib ku dhufan muusow bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo ushaanu waxa weeye ushii mucjisada ahayd weeye waxaa meesha ku jirta fadaradahu waa ku dhuftay markii uu ku dhuftow dha ilaahay fanfajarad waxaa ka burqadow dha ilaahay minhu min alxajari dhagaxi isnataa casharata caynan laba iyo toban ilood ayaa ka muuqatay ayuu dhah ilaahay laba iyo toban ilood waxay uga burqataa layidhi bicaddadil asbaab ayay ahayd reer banu ee laba iyo toban qabiilay ahaayeen marka qabiil walba waxa weeye il ayaa u burqatay ilaahay wuxuu yidhi qad xaqeeqaha calimu waa ogaaday kullu unaasin tol la arka kulligiisow kulligiisowdha ilaahay waa sidun minhumaa laga wadahaa layidhi qad xaqeeqaha calimu waa ogaadow dha ilaahay kullu unaasinow dha ilaahay tan la arka kulligiisa mashrabahu makaano cadowgoodi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa qolo walba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku hanuuniyey meeshii biyaha ay ka cabi lahaayeen oo laba iyo tobanka qabiil qabiil walba waxaa weeye il ayaa ilaahay ku hagaajiyey sidaa markay dhacday ilaahay wuxuu yidhi waqulnaa lahum ayaa lagu soo qadarayaa waxaa u dhahnay ayuu dhah ilaahay kuwii cuna ayaan u dhahnowdha ilaahay yashrabu caba min risqillaahi ilaahay risqigiisa cuna oo caba ayaa u dhahnowdha ilaahay walaa tacsawna fasahaadina fil ardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xaalaatihin kuwa fasahaadinaya waa xaala mu'akada licaamiliha ayaa layidhi arladaha fasahaadina adinkoo waxaa weeye mufsidiina ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala sidaas ayuu yidhi waxaa u dhahnow dhahay calaa lisaani yusha aminiin weeye una uocada risiga ilaahay akhladana fasaadina taas marka waxay eedeen nimcoweynoo ilaahay subxaana watacaala reer binu israailigu nimceeyey haddana waxaa weeye masaawiida ay sameeyeen amba qabaa'ixdii haddana ilaahay sheegaya maxaa yeele waxaynu ku dhex jirnaa ilaa duska laga gaaraayo soddon umuurood oo reer binu israa'iil waxa weeye ku jihaysatay oo markaasi waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheegaayo intaan haddana ilaahay wuli wadkuruu xasuusa reer binu israa'iilow id warkii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira sabri mayno calaa dacaamin dacaamku sabri mayno waaxidin oo keligiisa dacaamka hadda ay ku sabri mayno ay leeyihiin waa mannihi iyo salwidi oo markay tiiha ku jireen ilaahay u keeni jiray marka waxay yidhahdeen hal dacaam keligiisa annagu kuma sabrayno marka ilaahay wuxuu yidhi wadkuruu xasuusa id warti qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira ku sabri mayno calaa dacaamin dacaam waaxidin oo keligiisa ee fadcu lanaa nootow rabbaka rabbigaaga yukhrij lanaa ha noo soo bixiye mimaa kii tunbitu lardu arladu ay dharinayso oo min baqlihaa baqalkeeda ah wa qisaa'ihaa qaraw ekaheeda ah wa fuumihaa xindhadeeda ah, wa cadasihaa digirteeda wa basalihaa basalkeeda waxay ka codsadeen waxyaabaha caadiga ah oo arlada laga beero ayay ka codsadeen ayagoo markaasi diidan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaalaha risqiga ayay u keeni jiray oo sida dhigyar ay keeni jireen marka ilaahay buu yihi subxaanahu wa tacaala waxaad tidhaahdeenoo dha ilaahay fadci lanaa nootuu muusaw rabbaka rabbigaaga yukhrij lanaa ha noo soo bixiye shayan isaga soo qadaro shay ha noo soo bixiyo kabacdi ka sifay shaygaasoo mimaa kii ka mida tunbitul ardu ahladu ay dhalinayso oo min baqlihaa baqalkeeda ah baqalku waxaa la yidhi maa laa saaqa lahu weeye waxaan dudun oo ku istaaga aan lahayn weeye kal kuraasi yaa la yidhi basalbaarka iyo walfajli bayelka iyo walmuluukiyati ansalaatada iyo wixii shabaha ayaa la yidhaahdaa waxyaabahaas oo cagaarka oo dadku ay cunaan waxaasaan doonayna ay yidhaahdeen wada qaraw erkaheeda ah wa qisaa'ihaa qarawakeeda qisaha sidaas ayaa lagu luqa dhabaa waxaa weeye waa khutrawaadka ayaa la yidhi sida badiikha iyo maaragtaya khayaarka oo qajaarka loo yaqaan iyo wixii lamida saasay ula jeedaan iyo wafuumihaa xindadeeda xindada waxaa la yidhaahdaa waa la yidhi culamada qaar waxay ku fasireen wafuumihaa toonteeda ha suunka waayaa layidhi wa adasiyaa digirteeda ah adaska waxaa layidhaha digirtan waaweyn oo waktiyaasha qaarkood la arko wa basalihaa basalkeeda ah waxaas ayaanu doonaynaa hay yidhaahdeen sidaa markay yidhaahdeen qaala ilaahay wuxuu u yidhi nabiyullaahi muusa qaala wuxuu u dhahay nabi muusaan dhihi lahay nabiyullaahi muuse waxau u dhahay reer binu israa'iil qaala wuxuu yidhi nabi muuse atastabdiluuna miyaad beddel qaadanaysiin ou dhahay alladiikii huwa isaguba adnaa hooseeyo khasiis ah biladii miyaad ku bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayr badan macnaha wuxuu ka wadaa wax sharaf leh ayaad haysatiin ee wax khasiisa ah miyaad ku bedel qaadanaysaan ilaahay uu yuri subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu u dhahay nabiyullaahi muuse atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan alladiikii huwa isaguba adnaa hooseeya biladii huwa isaguba khayrun khayr badan maxaa yeele adnuhu waxa ay weydiisanayaan weeye waxa khayrka badanana wixii ilaahay uu siinaayo ayagoo ayaga lagu kallifin ayaa loola jeedaa oo manag iyo saliida ah sidaa markay dhacday oy sidaa yidhaahdeen qaala tacaala u soo qadaray ilaahay wuxuu yidhi oo lisaanka nebiyullaahi muuse ugu dhahay ihbiduu dega ayuu dhahay ilaahay misran magaalo dega haddaa waxaas doonaysii magaalo dega maxaa yeela waxaa la sheegaa la yidhi inay diideen inay ka laabtaan arrintaas marka nabiyullaahi muuse ilaahay ayuu baryey markaasaa ilaahay sidaan leeyahay eegdiduu dega ayuu dhahay ilaahay misran magaalo dega maxaa yeele waxaas waxaa laga heli karaa markii meel la degoo meel la askuno oo dhul hala tabca la yidhaho ayaa laga heli karaa ee dad iska socdaa ma heli karaan fa inna lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaa su-aalatiin oo nabaada ayaad helaysiine magaalo dega weeye fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad su'aalataan markii sidaas ay dhacday waxaa weeye waa meel bay degenaa layidhi hawshay bilaabeen ilaahay wuxuu yidhi walmiridaad waxaa la yeelay calayhim korkooda reer banu israa'iil adillatu dilli ayaa la yeelay dilli iyo hawaan ayaa ilaahay subxaanau wa tacaala ku riday maxaa yeelay waxay khilaafeen amarkii ilaahay nicmadii allana waxa weeye shukrigeedu waa la imaa diideen waduribad waxaa la yeelay ba ilaahay calayhim korkooda adillatu dille ayaa la yeelay iyo walmaskaanatu miskiinnimo maskanadu waxaa layidhi asarulfakri weeye fakri raadkiisa ayaa la yeelay oo waxaa ku dhacay khizyi ayaa ku dhacay waxay culimmadu yidhaahdeen kutubtuna ay dhigayaan fa hiya laasimatun lahum weeye waa mid laasimtaa layidhi reer banu israaiil wain kaanuu aqniyaa layidhi luzuuma dahami almadruub lisaktihi waxaa layidhi shilinka sida shaabadu ay ugu taaloo kale ayaa qalbiga waxaa loogaga dhigay shaabad oo waxa weeye maskananimo ayaa looga dhigaa layidhi oo waxaa layidhi dadkooda xataa aqniyadaa reer banu israa'iil xolo kastoy leeyihiin qalbiga waxaa uga qoran maskiinnimo uga qoranaa layidhi oo waxooda kuma qanacsana marka arrintaas waxa weeye cuquubadii kasoo gaarta meeshaas weeye wabaa wabaa'uu waxay la noqdeen noqdeenow dha ilaahay biqallabin cadha ayay la noqdeen oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wabaa wabaa'uu waxay la noqdeenow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala biqallabin cadha ayay la noqdeen oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay cadha ayay la noqdeen baa la yidhi oo waxa weeye arrimahaas markaasi ay khilaafeen ayaa cadho ilaahay ugu dhacday daalika dha ilaahay warbiga iyo qalabka ku dhacay weeye waxa weeye maskanadaas la yeelay iyo caradaas ilaahay oo ku dhacday biannahum bisababi annahum masaabkeeday ku aata ayagu kaanuu ay ahaadeen dha ilaahay yakfuruuna kuwa kufriya biaayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya oo wayaktuluuna ay dilaayaan annebiyiina nabiyaasha sababtu waxaa weeye dha ilaahay inay aayaadka alle ay ku kufriyeen oo wayaktuluuna nebiyiina nabiyaasha ay dilaayaan maxaa yeele nabiyaasha ay dileen waxaa ka mid a nabiyullaahi zakariya iyo nebi yaxye oo wiilkiisii ayay dileenaa layidhi bikayri alxaqi xaq qayrkiisa ay ku dileen oodha ilaahay bikayri alxaqi xaq qayrkiisa ay ku dileen hadda waxaa yidhi nabi oo la dilo mar walba waa bikayrilxaq ayaa layidhi ee hadda bikayrilxaqi see loogaga cabiray waxaa layidhi marka ayaga dannigooda la fiiriyo ayay sidaas noqonaysaa layidhi haddana ilaahay buu yidhi daalika kaasow dha ilaahay bimaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday casow ay caasiyeen oo rabbigood ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudba hadda marka waxaa weeye larbiga iyo maskanadi la yeelay waxaa hadda loo soo celiyaa layidhi lita'kiid weeye daalika kaasow kaasowdha ilaahay oo larbiga iyo maskanada la yeelay bimaakii sababkiisa ayuu ahaadowdha ilaahay haddane casow ay caasiyeen rabbigooda oo wakaanuu ay ahaadeenow dha ilaahay yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaadeen waladiina kuwa aaminuu humeeyow ilaahay iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wanasaara nasaaro iyo wasaabi'iina kuwa iishay man ruuxii aamana rumeeye billaahi alla rumeeyo iyo walyoomi yoomkii alaakhiru oo dambo oo wa camila camal fala saalixan camal suuban falahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay ajruhum ajirkooda ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisowdha ilaahay walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanin walaa mana ahaanayo yaxzanuu kuwa tiiraanyooda aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxay noqonaysaa haa yidhi muctarida bayna qisasi bani israa'iil weeye reer bani israa'iil qisooyinkoodii mid soo dhex gasha ayay noqonaysaa waxaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaan uu ku sheegayaa mu'miniin baa ilaahay ku sheegayaa waxaa ilaahay sheegayaa yahuud baa ilaahay sheegayaa nasaare ayaa ilaahay sheegayaa saabiqiin ayaa ilaahay sheegayaa marka hadda intaas waxa muctabarka ka ah ayaa markaa ilaahay ka soo qaadaya oo dadka mu'miniinta ah kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo qaadaya marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa aaminuu rumeeyowdha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa kuwa ambiyada ilaahay rumeeyey qabla intaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la soo bixin iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobowdha ilaahay waa yahuud weeye iyo wanasaara nasaare ayuu dhahay ilaahay iyo wasaabi'iina saabi'iinta ku aha iishay saabi'iinta waxaa yidhi waa daa'ifo yahuudda ka mida ama waa daa'ifo nasaarada ka midaha layidhi oo labadaas qoloba waxaa weeye diintooda ayay ka iisheenaa layidhi wararkaana waa lagu sheegaa laakiin sidaas ayaa loo badan yahay intaasoo laysku soo daro darowdha ilaahay man aamana ruuxu rumeeyow dha ilaahay bilaahi alla rumeeyey iyo walyoomi yoomkiyowdha ilaahay al aakhiru oo dambo maxaa loola jeedaa zamanka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaan hadda laga soo warramay qofkii rumeeye ayuu dhahay alla iyo yoomul aakhir zamanka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo wacamila camal fala ayuu dhahay ilaahay saalixan camal suuban oo shareecada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku camal fala falahum waxaa u sugnaaday dha ilaahay ajrum ajirkooda ayaa u sugnaaday sawaaba acmaalihim ayaa loola jeedaa camalkooda ayaa lagu sawaabinayaa marka meesha waxaa ka muuqanaysa intaasoo diimankaa sheeganaya oo soo gaaray rasuulka calayhi salatu salaam wakhtigiisii ciddi markaasi waxa weeye aanan rumaynin inaan markaasi rasuulkeenna ciddaan rumayn inaysan waxba laga soo qaadin walaa khawfun cabsiyow dha ilaahay calayhim korkooda ma ahaanayso walaa mana ahaanaan yaxzanuu kuwa tiiraanyoodo ayuu dha ilaahay waxaa la ilaaliya lamiirka man aamanadaas ayaa la rumeeyey ah, iyo wacamila weeye ayadana lafdu man ayaa la ilaaliyaa layidhi wixii ka dambeeyana macnahaa la ilaaliyaa layidhi haddana ilaahay wuxu uhi wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id waqti akhadna aanu qabannay miisaaqakum ballankiina aan qabannay ballankaan waxa weeye cahdigii oo ahay inay tawraadku camal falaan waxaa ilaahay uu ka wada haa la yidhi cahdakum bilcamali bimaa fi tawraat wadkuruu xasuustowdha ilaahay id wakti akhadnaa aanu qabannay miihaaqakum ballankiina aan qabannowdha ilaahay wa rafacnaa waqad rafacnaa xaal aanu kor yeelnay fooqakum korkiinowdha ilaahay adduura jabalkaanu soo kor yeelnay oo jabal ayaa la soo fujiyey markaasaa dushooda la yeelay waxa weeye lamaa abaytum qabuulahaa weeye waxaan uutawi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratu alaxraaf oo ilaahay wuxu waidna taqna jabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu annahu waaqicun bihim markii waxaa weeye tawreed ay diideen ayaa buur la soo fujiyey oo ayagu intay joogaan la eg markaasaa madxooda dushoodaa la keenay kolkaasaa la yidhi aqbala tawreed waxaa ku sugan haddii kale waa laydinku soo ridayaa tii baa marka ilaahay ka warramayaa xasuusta ayuu dha ilaahay id wakti akhadna aanu qabannay miisaaqakum ballankiinna aanu qabannay wa rafacnaa wowdaa ina la xaaleeyo ayaa waxaa la soo qadarayaa qad oo xarfu taxqiiqa wa rafacnaa waqad rafacnaa xaal aan kor yeelnay ba ilaahay fawqakum korkiina adduura jabalkii aan usoo kor yeelnay oo aanu ka soo fujinnay asalkiisi wa qulnaa aan idiin dhahnay kusoo qadir khuduu qaata maakii aataynaakum aan idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata si jiddi ah iyo si ijtihaada ku qaata kitaabkaas sawreeda ah waxa ku yaalla khuduu qaata maa aataynaakum waxaa idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata wadkuruu xusana maa fiihi waxa ku sugan oo cilliga camal falaana xusa weeye macnaha xusa waxaa loola jeedaa bilcamali bimaa fiihi weeye waxa ku sugan oo lagu camal falo lacallakum waxaa mudan oo markaa xaqiiqa ah tattaquuna inaad dhowsanaysaan oo cadaabka alleh iyo macaasida aad ka dhowsanaysaan markii kitaabkaas aad ku camal fashaan uma bacdiyeenoowdha ilaahay intaa markii laydin yidhi tawallaytum waa jeesateenowdha ilaahay waa dha ilaahay min bacdi daalika ballankaas bacdigiisa waa jeesateen dha ilaahay uma tawallaytum waa dha ilaahay min bacdi daalika ballankaas bacdigiisa waa dha ilaahay falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateen ayuu dha ilaahay calaykum korkiinna alla uu idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene la kuntum waxaad ahaa laheedeenowdha ilaahay min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa ka mida ayaad ahaa laheedeen marka markay arrintaasi dhacday waxa weeye fadli ilaahay hadduusan jiri lahayn ayuu dha ilaahay oo alla idinku tafallulay iyo naxariis ilaahay idiin naxariistay oo markaa towbada la timaadeen alla idiin naxariistay waxaa idinku dhici laheeda khasaarow dha ilaahay marka waxaa weeye low lowaadan waxaa la yidhahdaa xarfu imtinaac liwujuuda la yidhahda falowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateena macnaha taasa ahaatee wey calaykum korkiina alla idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahi naxariisiisa ma ahaateen oo ilaahay subxaana wa tacaala tooba idin hadduusa alla tooba idin waafajicayn wey lakuntum waxaad ahaa laheedeenowdha ilaahay subxaana wa tacaala min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa ka mida ayaad ahaa laheedeen oo waad khasaari laheedeen buu dhahayo ilaahay waad halaagsan laheedeen weeye haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wala wallaahi qad xaqeeqee calimtum waad ogaateen buu dhahay ilaahay reer binu israa'iilow alladiina kuwii ictadow xad gudbay oo minkum idinka idinka mida ah, fi sabti sabtiga ku xadgudbay waa kuwa waxaa weeye mallaygu ugaarsigiisa ku xadgudbay haddii ilaahay yidhahdo waanu ku tegaynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wala wallaahi qad xaqeeqee calimtum waad ogaateen caraftum wey waad garanaysaan alladiina kuwa ictadow xad gudbay oo minkum idinka idinka mida fi sabti sabtiga ku xadgudbay ayadoo markaasi sabtiga ugaartiisa laga reebay inay malay ay ugaarsadaan marka qoladaan waxay ahaayeen baa la yidhi qolo la yidhaahdo ahlu eyla la yidhaahdo oo magaalo oo markaasi badda xeebteeda ku taalla qolo deganaa jira weeyaa la yidhi oo malayga ugaarsa jiray oo sidaas ku noolaa jiray faqulnaa lahum dabeedna waxaan u dhahnowdha ilaahay kunuu ahaada qiradatan khaasi khaasi'iina oo dullooba ahaada ayaan dhahnowdha ilaahay marka qoladaasna waad garanaysiinuudha ilaahay macaasida ay sameeyeen waad garanaysaan marka hadda qoladaas ahlu eyla wax yar haddaan ka soo qaadanno waxaa la sheegaayay toddobaatan kun oo nebiyulaahi daa'uud qoomkiisa ka mid a ayaa waxay deganeen qaryo la dhihi jiray eyla la dhihi jiray oo markaasi ku tiilan cinda alcaqaba nool wanaagsan bay ku noolaayeen baa layidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jahray baa la yidhi oo waxaa laga xarimaa layidhi sabtiga inay ugaasadaan inuu sabtiga maadaama ayagu sabtiga ay doorteen cibaadada alla ugo ayaa la yidhi marka asbuuca intiisa kalantoodne inay ugaasadaan ayaa loo xalaaleeyaa yidhi marka markii sabtiga la gaaro waxaa layidhi malaygii ay arkaayaan oo badda dusheeda iska sabaynaya haddii ilaahay ilaahayaa suuratulaxraafna waa uu tegi doonaa asbuuca intiisa kalentoodna wax malaayahay arkayan lama arkaa layidhi imtixaan weeye marka waxaa layidhi ibliis ayaa xiire u sameeyey oo waxa uu dhahay waxa weeye maalinta sabtiga waxaad samaysiinuu dhahay shabaagyada badda ku tuurta ayuu dhahay haddii malaygu uu ka buuxsamo oo waxa weeye jadaawisha uu idin galo ku owda ayuu dhahay oo ku xira waxaadna yeeshiinuu dhahay maalin maan sabti ahaynin la soo baxa ayuu dhahay xiiladaasaa idiin samaynayaa markii sidaasu ay dhacday waxay u qaybsamayn baa layidhi saddex firqay u qaybsameyna layidhi reer banu israa'iil laba iyo toban kun waxaa la sheegay inay sidii sameeyeen ibliiska oo u xiileeyey oy ugaasadeen oy cuneen malaygi daanyeero ayaana lagu nasakhay baa layidhi saddex maalmood ay joogeen ayagoo mansuukiina markaas waxnaana cunin waxnaan cabayn ka bacdina way dhinteen baa la yidhi marka culimmadu waxay yidhaahdeen wa amaa maa wujida min alqiradati alaan waxa hadda la helaayo oo daanyeertaah xayawaankaan hadda caadiga ah oo daanyeertahaa ah layidhi falam yakuunuu min duriyatii weeye dadkaas duriyadoodii ka mid maan baa layidhi waa khalqi kaloo ilaahay abuuray waxaa laga yaabaa dadka waxaa laga yaabaa dad inay aaminsan yihiin daanyeertaana waxa weeye dad oo la nasakhay weeye laakiin taas waxba kama jiraan maxaa yeele waxaa soo arooray qoon haddii la nasakho sidoodaba waa la halaaga waxba lagama reebo waxaa soo arooray meelo badanoo asad ah wixii la nasakho waa la halaagaa marka dad daayeertan joogtaahu waxa weeye khalqi ilaahay oo caadiye weeye oo aan kuwaas ahaynin marka hadda qoladaan la nasakhayane daayeero horay u joogtay marka ayaga suuraddoodii ayaa suuratu qiradda ayaa laga dhigay mooyaane in ayagu markaasi daanyaradii ay noqdeen macnuhu sidaas ma ahan sidaas ayaana markaasaa la leeyahy marka qoladaas saas ayaa lagu nasakhay waxaa kaloo la yidhi shabaabtoodu waxaa lagu nasakhay daanyeero odayaashana khanaaziir ayaa lagu nasakhaa la yidhi marka hadda waxa weeye qaybaha kaleentoodne qola way nahiyisay qolana way ka aamustay qoladii nahiyisay waxa weeye inay koreen baa ilaahay qur-aan ku sheegay qolada kalena waa laga aamusay marka sidaas waxayaa maaragtay ayaa la sheegay marka insha allahu tacaala faqulnaa allahum maxaa dhahnow laa yakuunu hada qiradatan daanyeera khaasigiina oo diloobay marka halkaas ayaa casharkeennu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر, تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تصل حرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم غفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها وحان خير النوبة إلهي nakaalan cuquubo ayaanu ka yeelnow dha ilaahay limaakii beynaya dayhaa horteeda ahaaday iyo wa maakii khalfaha gadaasheeda ahaaday wa mawcidatan waana ayaanu ka yeelnow dha ilaahay lilmuttaqiina dadka alla ka cabsanaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay casharkeenna horo dhammaadkiisa waxaa ilaahay noo soo sheegay waxyaabihii reer banu israa'iil ay sameeyeen oo masaagu ilaahay ayaa ilaahay noogaga soo warramay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaad ogaateen kuwii ku xadgudbay sabtiga ugaabsigiisa ku xadgudbay ayagoo laga reebay oo aan u dhahnay dha ilaahay kuunuu ahaada qiradatan daanyaro khaasiina oo duloobay marka sidaa ilaahay markuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaa meesha ku jirta fakaanuuhaa way ahaadeen ayaa ku jirta waxaana horuu soo sheegnay saddex maalmood ka bacdi markii daanyarro lagu nasakhay in ilaahay uu halaaga subxaanahu wa tacaala marka cuquubadii sidaas heedaa ilaahay noogaga warramayaa fa jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay dhah ilaahay cuquubadaas nakaalan cibro ayaanu ka yeelnay dhah ilaahay fa jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala nakaalan cibro ayaanu ka yeelnay cuquubada reer banu israa'iil ku dhacday cibro ayaanu ka yeelnay bilaahi maanico ah oo waxa weeye ayadoo kaleentood qofki samaynaya waxa weeye ka mancinaysa inuu sidaa sameeyo limaakii ayaanu cibro uga yeelnay ba ilaahay beynaya deyhaa horteed ahaaday iyo wamaakii khalfahaa gadaasheed ahaaday waxaa loola jeedaa haa layidhi limaa beyna yadayha wamaa khalfahaa ummadihii waxaa loola jeedaa limaa beyna yadayha zaminkeeda joogay ayaa laga wadaa wadahaa layidhi wamaa khalfahaana waxaa loola jeedaa wixii ayaga ka dambeeyey oo annagu mitl maxamed aanu ku jirno ilaa qiyaamo saacata ayaa loola jeedaa inay ku cibro qaataan maxaa yeela wixii dhaca adduunkan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubo iyo wax walba ah waxaa loo baahan yahay in lagu cibro qaato oo ilaahay wuxuu yidhi factabiruu yaa ulilabsaar iyo wa mawcidatan ayaanu ka yeelnay dha ilaahay waano oo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanayo u sugnaatowdha ilaahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mutaqiinta diinka ugu la yidhi ayaga ayaa ku intifaacaya maxaa yeela waxaan ilaahay ka cabsanaynin wax dhacay kuma cibro qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaalana ugama baqaan waanana u noqon mayso marka meeshaan waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaanu ka gelaynaa oo isaguna waxaa weeye masaawi reer banu israa'iil ay sameeyeen ka warramaya iyo sida arrintaas u dhacday ilaahay wuu yidhi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id wafta qaala wuu yidhi muusaa nabi muuse liqowmihi qownkiisa u dhahay in allaha alla ya'murukum waxa uu idin farayaa an tadbaxuu inaad gowracdiin baqaratan sac inaad gowracdaan ayaa ilaahay amraya qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidnaa ma waxaad naga yeelaysaa huju'an kuwa lagu jeesjeesaniyaad naga yeelaysaa muusow qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse acuudu billaahi ilaahay ayaan ka magangelayaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid ka mida ah oo musaasiyiintaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaad xasuusataan reer binu israa'iilow id wakti qaala wuu yidhi muusaa nabi muuse liqoomihi qoomkiisu u dhahay hadalkaa marka nebi muuse qoomkiisa uu leeyahay waa maxay baa la yidhi maxaase dhacay waxaa la yidhi waqad qutila lahum qatiilun laa yujraa qaatiluhu waxaa laga dilaa layidhi reer banu israa'iil nin baa laga dilaa layidhi ninkaasna waxaa weeye ninkii dilay lama ogeyn baa layidhi oo isagoo la dilayo meel yaal ayaa la arkay baa layidhi kolkaasay nebiyullaahi muuse waxay ka su'aaleen baa layidhi inuu nebi muuse alla uu tuugo sidii ninkaas ninkii dilay loo ogaado ayay maaragtay yaa nebiyullaahi muuse weydiisteen arrintaasi siday u dhacday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya sidaa markay yidhaahdeen ilaahay buu baryay nabiyullaahi muusa markii alle uu baryane sidaan ha sameeyaan reer binu israa'iila u sheeg ayaa la yidhi markaasuu dhahay nabiyullaahi muusa in allaha alla ya'murukum waxa uu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad gowracdiin ah, sac iska gowraca ayuu dhahay ilaahay saa ayuu idin amrayaa reer binu israa'iilna waxay ahaayeen niman madax adag ayay ahaayeen oo wax kasta waxa weeye cinaad ku samaynaya markii sidaa nabiyullaahi muuse uu dhahay qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay atattakhidunaa ma waxaad naga yeelanaysaa muusow an kuwa ugu jeesjees miyaad nugu jeesjeesaysaa maxaa yeela su-aasha aad hadda waxaa weeye su-aasha aan ku weydiinay aad aadna siinayso wax markaasi macquula maahana yidhaahdeen sidaa markay dhaheen qaala wuxuu yidhi oba dha ilaahay nebi muuse acuudu billaahi ilaahay yaan ka magangelayaa an akuuna min an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliintaa mid mida inaan ahaado allaan ka magangelayaa maxaa yeelay iintu waxa weeye waa jaahiliin oo waxa uu ka wadaa qofkii jeesjeesaayaahu waa jaahil ayuu ka wadaa waxaa la yidhi falamaa calimuu annahu casm waxay markii ay ogaadeen inuu markaasi dhab arrintu ay ka tahay ayay sidaa yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeeno dha ilaahay udci lanaa nootuug muusow rabbaka rabbigaaga nootuug yubayin lanaa hanoo caddeeye maa hiya baqaradaasu waxay tahay waxay ka wadaanaa layidhi da'deedu waxay tahay noo sheeg yidhaahdeen udcu lanaa nootuug rabbaka rabbigaaga yubayin lanaa hanoo caddeeye maa hiya waxa ay tahay oo baqaradaasu da'deedu waxay tahay sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa innahu alle damiirka alla ad celinaysaa innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun baqaro weeye sac weeye baqaradaasoo laa faaridun mid samaysata aan ahaynin walaa bitlun mid yahma aan ahaynin cawaanun waa mid u dhaxaysow dhahay bayna daalika kaa la soo sheego beynkiisa oo waxa weeye mid yahma maahan mid weyne maahan ee fafcaluu fala reer banu israa'iilow maa tu'maruuna waxa laydin amraaya fala ayuu dhahay oo waxa weeye dooraca ayaa laydin yidhi ee sacahu iska gowraca ayuu dhah innahu allah ayuu dhahay yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun sac weeye baqaradaasoo laa faaridun mid samaysata aan ahaynin walaa buklun mid yar maahu saqiira aan ahaynin cawaanun waa mid u dhaxaysa bayna daalika kaa la soo sheego sanooyinkaa fafcaluu fala ayuu dhahay maa tu'maruuna waxa laydin amraayo oo gowraca ayuu dhahay sidaa markuu yidhi intaas kuma aysan qancin haddane qaaluu waxay yidhaahdeenoo dhah ilaahay udcu lanaa nootood muusow rabbaka rabbigaaga yubayin lanaa ha noo caddeeye maa lownuhaa madowkeedu waxa uu yahay waxay samaynayaan wax cinaad oo cid u dirsata aysan jirin udcu lanaa nootow rabbaka rabbigaaga yubayin lanaa ha noo caddeeye maa lownuhaa madowkeedu waxa uu yahay qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun sac weeye baqaradaasoo safraawi oo boorle ayuu dhahay raaficun uu daran yahayna lownaha midabkeedu macnaha waxa uu ka wadaa shadiidatu sufrati weeye boornaanteeda ayaa aad iyo aad u daran ayuu dhahay innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun baqaro weeye baqaradaasoo safraa'u oo booran ayuu dhahay raaficun uu daran yahay lownaha midabkeedu uu daran yahay oo sufradooda ay shadiid ay tahay tasuru way farax gelinaysaa ayuu dhahay haddane annaadiriina kuwa fiirinaya dadka fiirinaya oo hortooda markii lagu soo xiro arkaaya ayaa aad iyo aad ugu farxaaya quruxdeeda iyo sida ay maaragtay u hagaagsan tahay sidaa markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen haddane udcu lanaa nootuug rabbaka rabbigaaga yubayin lanaa ha noo caddeeye maa hiya waxay tahay udcu lanaa nootuug way yidhaahdeen rabbaka rabbigaaga yubayin lanaa ha noo caddeeye maa hiya waxay tahay hadda maa hiya maxay ka wadaan baa yidhi waxay isa wadaan baa layidhi asaa'imatun am caamilatun waxa weeye looda waxaa weeye waxaa jirta dadka qaar waxa weeye looda way ku shaqaysaanoo beeraha iyo waxyaabahaasay ku qotaan camal way ku qabsadaan qaarna xoolaha way iska ilaashadaanoo waxa weeye waa iska dhaqaalaystaano way iska foobsadaan say iska soo heysadaan marka waxay yidhaahdeen ma mid saa'imaaho waxa weeye layska foofiyaa mase waa mid shaqaysa yidhaahdeen maxaa yeelou yidhaha ina albaqara jinsiga oo baqarka tashaabaha waa iska kacyo shabahay calaynaha korkayna jinsiga baqarku waa iska kacyo shabaha yidhaahdeen likasratii weeye maxaa yeele waa fara badan yahay marka waxaa weeye waxaan ku hanuuni weynay ka wadaan tii loo qasdaaye marka hadda intaas cid u dirataba ma jirto laakiin ayagaa isku adkaynaya ayagana ilaahay waa ku adkay doonaa maxaa yeele waxaa jirta oo la yidhi man shadada shudida layidhi qofku waxa isku adkay ilahaisna waa ku adkaynaya wayna anagu bay yidhaahdeen in shaa allahu ilaahi hadduu yidhaahdo lamuhtaduuna kuwa hanuunaya ayaana haddii ilaahay yidhaahdana waanu ku hanuunaynaa meeshaan hadda rasuulkeena calayhi salatusalaam xadiis waxau dhahay low lam yastasnuu lamaa buyinad lahum aakhira alabad ow dhahay haddaysan istismaa lahayn maxaa yeele mashiicadu waxay ka mid tahay istisnaay ka mid tahay haddaysan istismaa lahayn weligood looma cadaylaha inuu dhahay rasuulkeena calayh salatu wasalaam laakiin hadda waxay ku caymanayaan inkastoo dhib ay marayaan dhibkana ay u isgeeyeen insha allahu hadda ay yidhaahdeen ayay ku caymanayaan qaala wuxuu idowdha ilaahay nabiyullaahi muusa innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun baqaro weeye innahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa taasu baqaratun baqaro weeye sac weeye baqaradaasoo laa daluulun tulla layliyo aan dhahayn laa daluulun ku lalayliyey aan ahayn macnaha waxa weeye waa kayru mudallala bilcamal weeye mid camal lagu leeliyo shaqo lagu qabtay maahan tusiiru arladama gedinaysa tusiiru larla arladay gedinaysa tuqallibuhaa liziraacati weeye oo dhulka gedinaysa maxaa yeele dibida iyo waata beeraha lagu falaayo baqaradaasoo tusiiru larla arlada gedinaysa taas ma ahan buu dhahay walaa tasqi lxarsa beeraha mid waraabinaysana ma ahan ayuu dhahay walaa tas walxarsa beeraha mid waraabinaysana ma ahan oo waxa weeye biyo ina lagu soo qaado beer lagu waraabinayo musallamatun waa mid nabad gashay oo ceeb ayay ka nabad gashay iyo camal shaqadiisa ayay ka nabad gashay laashiyatan midab fiiha ayaga dhexeeda ma ahan ayuu dhahay oo waxa weeye midabka caadiga ahay leedahay midabaan ahayn iskama laha maxaa yeele looda waad aragteenoo waxaa qaar waxaa ku jira midabo isku jira laho madow iyo caddaan iyo waxa weeye gaduud iyo isku dardarsan leh ayaa jira markay ugu yidhi laashiyata midab fiiha eeda dhexeeda maahnu midabkeeda caadiga ah, mid ka duwan ma laha weeye qaaluu waxay yidhahdeen markuu sidaas dhahay alaana hadda ayaa ji'ta la timiday bilxaqi xaqi haddaad la timiday waxay ka wadaan baa layidhi nadafta bilbayaani taan weeye bayaan oo cad ayaa hadda ku dhawaaqda ay yidhaahdeen markaasaa waxaa layidhi waxay raashiin baa baqaradii raashiin kolkaasoo waxay ka heleen baa la yidhi nin dhallinyaro ah oo hooyadiis baan u ah ayay ka ag heleen baa la yidhi kolkaasay ka shiraysoonay ka gateen waxayna uga iibsadeen baa la yidhi harageeda oo dahaba ay uga gateen baa yidhi marka waxaa weeye arrintii way isku cuslaysiiyeen fadabaxuuhaa way gowraceen buu ay dhahay ilaahay baqaradii walxaal maa hadduu aysan sigin yafcaluuna inay falaan fadabaxuuhaa way gowraceenuu dha ilaahay wamaa hadduu xaal aysan u dhowaanin yafcaluuna inay falaan waxaa loola jeedaa samankeeda ayaa qaali ahay maxaa yeele waxay kasoo bixiyeen haraggeeda muggiisoo dahaba ayay kasoo soo bixiyeena layidhi rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay xadiis low dabaxuu aya baqaratin kaanad la ajza'athum ayuu dhahay hadday iska gowrici lahaayeen baqaro kastoo marka hore layidhi baqaro gowraca waa u gudi laheed ow dhahay waa ku filnaa laheed walaakin shadaduu calaa anfusihim fashadada allahu calayhim cawey naftooday ku adkeeyeen arrinta markaasaa ilaahay ku adkeeyey meeshaasaa waxaa laga soo qaatay man shadada shudida la yidhi marka hadda waxaa la yidhi oo markaasi ahlu siiradu ay ka warrameen waxay ka heleen baa layidhi nin dhallinyaro ah oo hooyadiis baari u ah ayay ka ag heleen baa la yidhi haddii wax yar laga sheego ninkaa dhallinyarada ah oo hooyadiis baari u ah beriga waalidka ayaa meeshaas laga helayaa faa'iidada uu iska leeyahay waxaa la sheegay wiilkan dhallinyaraha aabbihiis nin saalixa ayuu ahay baa la yidhi oo reer binu israa'iil ka mid ah ninkaas marka waxaa ku timid baa layidhi geeriyaa ku timiday markii geerida ay ku timid oo sakaraad uu yahay ayaa waxau haysta waxauna haystaa la yidhi sac ayuu qabay baa layidhi sici markaas wuxuu dhalay baa layidhi qaalin ayuu dhalay baa layidhi yar ayuu dhalay baa la yidhi oo dhidig ayuu dhalay marka waxaa la yidhi weyshi yareeday ayuu qaaday baa la yidhi markaasuu meel kayma oo buqa ayuu geliyaa la yidhi markaasuu wiilku hooyadiisu waxa u dardaarmay inay maaragtaya ah baqaradatan ay siiso wiilka markii uu gaboobo odaygu waa dhintaa la yidhi marka canugii waxaa dhacdaa la yidhi inuu qoryo iska guranayo oo waxa weeye qoryaha suuqa uu ka iibsanayo xoolihiina uuna wadba ka haynin qoryahaas markaasi waxau ka helay saddexay u qaybi jiraa layidhi sulus laftiisau ku bixi jiray sulusna hooyadiisau sii jiray sulusna waa sadaqaysa jiraa layidhi habeenkiisa saddexa u qaybiyaa layidhi sulus waa hurdaayaa layidhi sulus hooyadiisa u khidmaynaaye sulusna daacada ilaah u taagnay baa layidhi wiilkii markau gaboobaa layidhi ayaa hooyadiis waxay dhahdaa layidhi juqda habla laydhaa oo kaynta habla laydhaa tagay tidhi waxaa jooga sac ayaa jooga oo aabbaha uu kaaga tegay waxuna aabbaha ii dardaarmay haddii aad weynaato inaan ku siiyo waxaa weeye way u dhaaratay baa layidhi oo waxa weeye nebiyullaahi ibraahim alkhaliil iyo isxaaq iyo yacquub ayay markaasi waxa weeye ay ku dhaaratay baa layidhi oo waxay tidhi baqaradaasu markaa u tagto way ku adeecaysaa wiilkii sidou sameeyaa layidhi sidou hooyadiis baratay markaasuu u yimid baa layidhi markaasay adeecdaa layidhi weliba waxay u dhahday dhaheen culammadu dhabarkayga kor ayay dhahdaa la yidhi markaasuu dhaigaa hooyaday aniga ima amrin inaan dhabarkaaga fuula baqara yahayay markaasay wili waxay dhahdaa layidhi haddaad dhabarkayga fuuli lahaaday weligaa ima awoodi lahayn oo waa kaa carari lahay oo wuxuu hadda intaas ka mid ahay waxaa layidhi baqarada ayuu soo wataa la yidhi hooyadiisa u keenaa la yidhi kolkaasay waxay tiri suuqa gey ee waxaad ku gadaa saddex diinaar kala baxay tiri adoo ila shawraayo markii saddex diinaar laguu gaaro aniga ii imaanayo kolkaas waa tegay baa layidhi suuqi wuu geeyaa layidhi waxaa u yimidaa malag oo suurad ninkiisa iskale suuratu rajulin malag leh ayaa u yimidaa layidhi markaasuu waxau dhahay baa meeqaad gelaysaa sacan markaasuu dhahay saddex diinaar oon hooyaday la soo shawraayo markaasuu dhahay baa aniga iga gadou dhahay lix diinaar iga sii adoon hooyadaa waxba la soo shawrin markaasuu waxau dhahay baa layidhi maya hooyadayaan la shawrayaa waa tegey baa layihi weliisu u tegaa layidhi arrintee u sheegay markaase waxay tidhi lixdanka diinaar ku dan laakiin waa inaa ila sheegtid waa tegey baa la yidhi waxaa mar labaadoo suuqu tegey kolkaas ayaa waxa weeye malagii ayuu la kulmay asagoo hadda nin bani aadam u arkaa markaasuu waxau dhahay baa lay iga gadow dhahay laba iyo toban diinaar iga sii ayuu dhahay hooyadaana waxbaha la shawri waa diidayaa layihi wiilka weliisu u tegey arrintii u sheegay markaasay waxay ku tiri markii dambo midkaan waa malag ilaahay xaggiisa laga soo daray ee waxaad u tagay tiri malagga salaamna maaragtay iyo gaarsii waxaadna u tiraahdaa ee maaragtaya baqarada ma gadanaysaa mase gadamaysi u dheh markaasuu tegey baa li arrintii u sheegay markaas ayuu malaggii waxau dhahay baa layidhi anigu waxaan ahay malagaan ah oo bani aadan mihi laakiin reer bani israa'iil ayaa waxaa laga dili doonaa nin ninkaasna waxa weeye qaatilkii dilay waxaa caddayntiisu ku tawaqufi doontaa tash sacaagan hayska gedin buu dhahay marka ilaa waxa weeye inaad ku gadda mooyaane harageeda muggiisoo dahba maahee sidiiuu yeelaa layidhi marka sidaas ayaa waxa weeye faa'iidadaas ilaahay u siiyey wiilkaasaa layidhi maxaa yeele hooyadiis ee maaragtay amarkeeda ayuu yeelay baari ayuuna sidaas u ahay biriga waalidka marka faa'iido badan ayuu keeni karaa hor meesha saa laga qaadanaya marka tiyaynu ku dhex jirnaa ilaahi haddana wuxuu yidhi wadkuruu xasuustow dha ilaahay id wakti qataltum aada disheen nafsan naf aad disheenow dha ilaahay maraad naf disheen xasuusa reer binu israa'iilow oo fadaaratum aad isku celceliseen oo aad ku doodeen hadda naftaan waxa weeye nafta hadda aynu soo marayno waayo aayadda aayada hadda aynu ku dhex jirnay fadaaratum aad isku celceliseen fiiha ayadoo dhah wallaahu allana mukhrijun kii soo bixinaaya uu yahay maalkii kuntum ad ahaateen taftumuuna kuwa qariya wallahu alla mukhrijun ow mudhur weeye waa soo daahirinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maakii kuntum ad ahaateen taftumuuna kuwa qariya oo amarkeeda culimmadu markay waxay yidhaahdeen aayaddan wa id qataltum nafsan waxay markaasi munaasab u aheyd baa la yidhi qisada awalkeeda maxaa yeele meeshan waxaa laga warramayaa dilki markaasi ninkaas la dilay iyo doodi ka dhacday ayaa aayaddan lagu sheegayaa ka bacdi wixii dhacay ayaana aayado hore ahaayeen laakiin hadda waxa weeye macnuhu waxa weeye in qisadaas laga warramo mooyaane hadda awar iyo aakhir midna loo fiiri maayaa layidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa loo akhiray si waxaa weeye qabaa'ixdii reer bani israa'iil laysula xiriiriyana waa la yidhi faqulnaa waxaan u dhahnay ba ilaahay markii ay gowraceen si idribuu ku garaaca qatiilka ha lagu garaaco bibacdihaa barkeed oo sacan qayb ka mida ninkan dhintay ha lagu garaaco faqulnaa waxaan nahay idribuu ku garaaca bibacdihaa barkeed ku garaaca marka waxaa la yidhi sidii ay sameeyeen neefkii waxa weeye carabkiisiyaa la sheegay ku dhufteen amba cadmudanabkiisa ay ku dhufteen waxaa la yidhi ninkii dhintay waa soo noolaaday markaasuu wuxuu dhahay baari qatalanii fulaanun wa fulaanun hebel iyo hebel ayaa i dilay waxa sheegaayo laba nimoo ilmo adeertiisa ahayd la yidhi isla markii una dhintaa la yidhi marka nimankii dhaxalkiyaa laga hoojiyaa la yidhi isla markiina waa la dilaa la yidhi maxaa yeel nimankaanu ninka waxay u dileenaa yidhi ninkaanu waxaan ayaga ahaynoo dhaxlaaya ma lahaynaa yidhi kolkaase waxay yidhaha ninka haddii la dilo xoolihiisaad qaadanaysiin nin xoolo badan ayuuna ahay marka hadda dilku waxaa uu ka mid yahay mawaanicul ifsiga ayuu ka mid yahay waxaa eh, dhaxalka mancinaya shareecadeenna iyo shareecadii horeba saasay eeday marka nimankii markii ninkii uu eh, sheegay oo meydka uu sheegay kabacdina uu dhintay ayagi waa la soo qaqabtaa layidhi waa la dilay dhaxawihii hadda halkaas inay ku waayeen qaala tacaala uu soo qadaro ilaahay u weeyey kadaalika sidaasoo kale sida ninkaa loo soo nooleeyey yuxyi llaahu alla waa noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa dhintay saasuu noolaynaya waxa la isku tusayaa waxay tahay alla inuu dadka dhintay qiyaamo uu soo noolaynaayo mowtadan marka waxaa weeye mowtatu lictibaar waay wa yuriikum alla waa idin tusinayaa hawdha ilaahay aayaatii aayaadkiisa dalaaila qudratihi qudradiisa wax daliil ah maxaa yidha taasaa ka mida lacallakum inaa tacqiluuna aad garataan oo aad tadaburtaan oo dha ilaahay oo aad ogaataan allah qaadirka ku ah naf waaxidaa inuu soo nooleeyo inuu awood u leeyahay nufuus fara badan inuu soo nooleeyo taasaa ilaahay subxaanau wa tacaala idin tusinaya kolka markay arrintaas soo binu arkeen waxba ay kuma aysan qaadanin markaasuuba ilaahay suma bacdiyeeda qasad way engegtay quluubuku laabtiiniyowha ilaahay yahuudow quluubtiinii way engegtay inay xaqa ay aqbasho min bacdi daalika kaa la soo sheego bacdigiisa qalbigiina ayaa engegow dhah ilaahay qatiilkii la nooleeyey iyo wixii ka horreeyo aayada ah qalbigiina yaa engegay fahiya hiya quluubtiyowdha ilaahay kalxijaarati dhagxaan waa la too quluubtu waa dhagxaanay la mid tahay xagga qaswadow dha ilaahay ow ambase ashaddu tii dara weeye qaswatan xagga qadalaanta quluubta way ka daran tahay ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala tiimaa dhagax way ka daran tahay ow amase ashaddu tii daran weeye qaswatan xagga qallanaanta xajarka way ka daran tahay maxaa yeelow dha ilaahay wa inna min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mid a ah. lamaa xajar ayaa ka mid a ah. yatafajaru uu ka burqanayo minhu isaga xaggiisa alan alanhaaru wadiyaal waxaa laga helayaa dhagxaanta dhagax waxaa weeye wadi uu ka burqanayo wa ina minhaa waxaa ka mid oodha ilaahay dhagxaanta lamaa xajar ayaa ka mid a yashaqaqu uu ka dhambalmaayo yashaqaqu dhambalmaayo dha ilaahay wa ina minhaa waxaa ka mid ow ilaahay xijaarta lamaa xajar ayaa ka mid a yashaqaqu dhambalmaayo oo daldallaacayo weeye fa yakhruju jawadna uu ka soo baxaayo minhu isaga xaggiisa almaau u maa uu kasoo soo baxaayo dhagax ina dilaaca biyo ay ka soo baxaayaan ayaa la arkayaa waina minhaa dhagxaanta waxaa ka mid ahood ilaahay lamaa xajar ayaa ka mida yahbidu soo hoobanaya wa ina minhaa waxaa ka mid ahood ilaahay lamaa xajar ayaa ka mida yahbidu hoobanaya oo waxaa weeye meel sarraysa kasoo degaya meel hoosaysa uu soo degaya waxaana uu usoo hoobanayaa min khashyatiillaahi ilaahay cabsiisa daraaddeed cabsida ilaahay ayuu dhagax usoo dhacayaa yaanaba anagu ogaanin laakiin dhagax meel sarraysa markuu ka soo dhaco ee meel markaa uu sufliya uu ku soo dhaco waxa weeye cabsi ilaahi wuu dha ilahi subxaana wa tacaala waxaa marka laga wadaa wa quluubukum laa tata'asaru quluubtiinna waxa weeye wax saamayha lama arko walaa taliinu mana jilcayso walaa takhshacu mana khushuucaysaa leeyi oo qalbigiinu wuxuu ka daraaday dhagax ayuu ka daraaday waxaaba la yidhaahdaa quluubta bani aadamku dhagaxa way ka adag tahay ayaa la yidhahda maxaa yeele wax kasta oo ta'siira oo saamayna oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kutubtiisi iyo mawaacidii rabbaaniga ahayd waxba markaasi waxa weeye wax kuma qaadanayso wama allaahu alla ma ahanay ilaahay biqaafilin allii halmaansan camaa kii tacmaluuna aad camal falaysiin dembiga aad gelaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaafil kama ahan oo waxaas aad samaynaysaan oo dhan ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala allana waa idin akhirayaa waktigiina ayuu idinla sugayaa maxaa yeele dadku kuwa dembiga gelaaya ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay kuwa camalka wanaagsan samaynaayo ilaahay caalim ayuu ku yahay oo alla waxa weeye caliimun bidaati suduur weeye marka waxaana dunyada cuquubada loogu soo dedejinaynin waxa weeye qiyaamo ayaa lagu jaasinayaa adduunyaduna waa wax iska qaliila oo dadka daalimiintaha ilaahay wuxuu yidhi inamaa numlii lahum liyasdaaduu ithman ayuu dha ilaahay waanu u sugaynaa waan u kaadinaynaa si waxa weeye dembi ay u siyaadsadaan ayaanu u koranayna hawdha ilaahi subxaana wa tacaala marka allah subxaanahu wa tacaala mar haddii uu caalim oo ku yahay waxa la samaynaayo waxay culimmadu yidhaahdeen aayaddan aakhirkeeda dadka wanaagsan waxaa ugu sugan suganay yidhaahdeen wacdi ayaa ugu sugan maxaa yeele camalkaaga allah hadduu kuu og yahay allah subxaanahu wa tacaala camalkaaga wuu kugu jaasinaya haddii camal xun aad samayso camalkaas ilaahay caalim ayuu ku yahay isagana waa kugu jaasinayaa oo dadka xuxun waxay u noqonaysaa waciiday u noqonaysaa marka shay ilaahay cilmigiisa ka baxaya ma jirto bani aadam iyo kayrkiisaba cilmiga ilaahay wax walba isaga ayaa soo koobay kolka waxaa weeye reer bani israa'iil waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warramay waxa ay ku sifoobeen ayaa ilaahay uga warramay marka mar walba waxaad masaxda ku haynaysaan casharka marka sidaas uu u socdo oo khidaab mar walba lagu jihaynaayo reer bani israa'iil waxaa arrimahaana dadka sameeyey kuwii zamanka nabigeena jooga calayhi salaam aysan ahaynin waxaa khidaabku lagu jahaynayaa dadka nabigeena calayhi salaatu salaam yahuudi joogtay ayaa lagu jahaynahaa la yidhi waxaana laga wadahaa la yidhi aabbaa'doodii maxaa yeele nimankaanu aabbaa'doodii waxay sameeyeen ayay ku faraxsan yihiin oo waxay leeyihiin annagu aabba'deenna ayaanu raacsannahay marka mar hadday sidaas leeyihiin sidaa ayaa kuwaan khidaabka loogu jahaynayaa haddana waxaa imaanaysa aayad kasta oo waciid iyo wacdi ah oo ku soo aroorta inay waxay iska noqonaysaa caamay noqonaysaa oo waxaa mar walba qur-aanka qaacida u taalo ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saab weeye cibradu waxaa weeye waa iska caam qolaba markaasee kusoo degto marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu